bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaam عalى rasuuli اllahi وalih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatan iyo labaad ee ka mida min kitaabi radd calى اljahmiya lilimaam الdarimi waxaynu ku soo jiray ru'yaة اllahi subxaanaه wa tacaala iyo adilada ku timid fahamkii salafu saalix iyo tarfactiridii imaamku asagu uu markaasi saaray ee uu la doodayay qolyihii jahmiyada ah uu soo dhammeeyey oo wuxuu ku soo gebagabeeyey in hadday mu'miniin yihiin diinta ay ka qaataan meeshii ay saxaabadu iyo taabiciintu ka qaadan jireen xujaystaanna wixii saxaabadii nebi moxamed iyo ardadii nabiga sala allahu caleyh wasalam iyo ardadoodii meeshay diin ka qadan jireen iyo waxay xujaysan jireen ay xujaystaan ninkii aan aaaartii axaadiista aqbalinna taa macnaheedu ay tahay kitaabka rabbigayna ma aqbalin taasuu sheekhu kusoo gebagabeeyey faqaala qaa'ilu minhum laa bal naquulu bilmacquul bal naquulu bilmacquul intaynan gudagelin waxay dalabadu xusuusiyeen xujubtii xijaabadii shanta ahaa tobanka ah habeenkii caawa ku saddex ahayd shan baynu soo sheegnay shan baa dhimanayd waan idiin ballanqaaday xalay anugu waan hafay idinkuna ma idan xasuusinin xijaabada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ruuxa muslimka ama aadamaha ka teeda ilaahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dalfiya ee asagii rabbigay kala dhex mara ayaynu ka hadlaynay shan baad soo marteen xijaabkii u weynaa wuxuu ahaa xijaabu ahli tactiil oo sifaadka rabbiga iyo asmaada ilaahay dadka dafire inkira waa dadka u xijaab weyn derbiga ayaga iyo alla u dhaxeeya derbiga ugu adag wey derbiga ayaga rabbigood u dhaxeeya derbi lamida ma jiro maxaa yeelay alla markaad garato ood barato oo taqaanaad caabudaa cibaadat اlmacbuud waxaa ka horaysa macrifat اlmacbuud adiga caabidka ah allahaad caabudayso haddaadan aqoonin saad u caabudaa marka xijaabu tactiil saasaa lamber kow looga dhigay macrifat اlmacbuud ayaa ka horaysa cibaadadiisa ilaah ayaa ka cabsada nin yaqaana sidaas way hawshu taa waa soo marteen tii labaadna waxay ahayd xijaaba ahli shirki xijaab ahli shirki ayay ahayd oo qalbiga in uu ku weynaado axadan la ka ahay marka la soo ururo shirkiga furuucda isii ususho dhan ba waa un halkaasay tegaysa marka dee mid asqara iyo mid akbar ha u qaybsama laakiin qalbigaadu iyo wadnahaadu iyo laabtaadu waa inuu ku weynaado alle subxaanahu wa tacaala wixii kalena ay ku yaraadaan xijaabka saddexaad wuxuu ahaa xijaabu albidc alictiqaadiya bidcooyinka ictiqaadiga yani qowliga soo maray ti hadda jahmiyada ay ka mid tahay waa ku dhac waad arkaysa aayadihii oo hadlahaya axaadiistaoo cadcad salafka wadadeed mareenoo cad baa lagu karlaya oy diidan yihiin bidca u horaysa suntaasay laqeen wاlinaau bima fiihi yandax soomaali waxay tidhaahdaa geed walba dhacankiibuu dhiiqaa geed walba dhacaankii ayuu dhiiqaa marka waxaa weeye hadday sun bidcaa kuu horayso ayadaa unbaa kaasoo ifbixi ayadaa kaasoo haraaci ayadaa dushaada iman marka ka afraad wuxuu ahaa derbiga afraadee ilaahay kaa hor istaaga albidac alcamaliya bidcooyinka ee camaliga ah bimacnaa bidco la sameeyo oo lagu dhaqmo haddaad ka diin dhigato allunbaad ka sii fogaan alluun baad ka sii fogaan adoo ismoodahaya inaad u dhowaanayso kii kale muxuu ahaa xijaab ahli kabaa'ir xijaab ahli kabaa'ir taas ayaa tafsiil ku jira ayadaa laba noqonayso ka lixaad iyo ka shanaadba meeshana ku jira xijaab ahli kabaa'ir albaaطina ayaa inoo soo hormaray kaan soo sheegnay kaa ka dhiga xijaab ahli kabaa'ir albaaطina dunuubta waaweyn ee qarsoon ilaahay bay kaa fogaysaa derbi adiga rabbi idiin dhexeeyo weeye oo shaydaan kugu ceshanhayo oo aadan ilaahay la xidhiidhaynin qalbigaada uusan danqanaynin rabbi iyo adigu aadan isku ficnayn xijaabu ahli اkabaa'ir اlbaaطina kاlkibri wاlkhuyalaa'i wاlxasadi wاlcujbi wاlriya dunuubtaasaa ka daran kabaa'irta daahirada ah zinada iyo khamrada iyo beenta iyo maxaanku idhaahdaay ribada iyo tana ka daran cinda ahlilcilm maxaa yeele haddii kibirku galo ama cudbi ku galo derbiga adiga rabbigaa idiin dhexeeya wuxuu ka adag yahay oo ka culus yahay midka u dhexeeya zaaniga iyo saariqa iyo alla subxaanahu wa tacaala tusaale kooban waad ogtihiin saxaabi khamre cab yaa nabiga loo keenay cabdulahi bn ximaar la odhan jiray had goor khamru cabaa nabigaa loo keena waa la shaabogaa markay saxaabada qaarkood xoogo ku digteenna wuxuu ku yidhi daaya fa innahu yuxib wa rasuulah kii xurquus ama khaarijigii asagoo ay ka muuqatay sujuuddii halkaa ay madoobaatay halkaasaas u sujuuda madoobaatay luguhi iyo jilbihiiyo goroflagad geel bay noqdeen kii asaga ahaa mxuu markuu cibaadadiisa ay badatay sajaadkii alcabaad alcaabid liraxmaan ahaa waxaa galay cujbi wuxuu arkay nebi maxamed iyo saxaabadu waxay wadaan oo dhanba inuu yahay dhalanteed ciyaar tan cibaada ma midda adugu aada hayso wax lamid ah, ma jiraa gashay nabi maxamed iyo saxaabadu waa sheekayseen buu sujuud la dhacaaya maantao dhan buu sujuudsanaanaya nabigu muxuu la gaadhay abubakar buu orod soo dilkaa cumar buu orod soo dil cumar iyo abubakar bu waa ka baxsaday haddana cali buui soo dil waa la waayay meeluu ka baxay kii asaga ahaa iyo raggiisa wuxuu nab sal ly slam dagaalkooda iyo dilkooda wuxuu ka khayr badan yahay wax walba waa sharu qatla taxta adiimi الsama طuba liman qatalahum aw qataluu cujbigii iyo kibirkii iyo ismahadintuu ismahadiyey iyo dunuubtii waaweyneyd ee baatinada ahayd ee qalbigiisa gashee laabtis ay duubatay waxay ka dhaadhicisay nin walba adaa ka fiican abubakar wuxuu yahay lama arko cumar iyo cumaan iyo cali warkood jooji nabi maxamed laftirkiisu hadduu caabud fiican yahay sidaada sujuudu halkaa madoobaan lahayd masaajidkuma dhex fadhin lahaa yacni wax ka daran cujbigu iyo kibirku iyo khoyalohu iyo xiqdi alamraad albaainiya kabaa'ir albaaina ayaa ka daran wax walba shaydaanku hadduu waayo inuu kaa dhigo muraa'i ama mushrik waxaa ku filan inuu kuu macaaneeyo cibaadadaada kuu macaanayn kadib muxuu kaa dhaadhicin nairobi ugu maog tahay maalinkii nin akhriya toddoba juz oo qur-aana oon adiga ka ahayn ma jiro isniinta iyo khamiista nin joogtayo sooma xertan oo dhan iyo waxaan meesha fadhiya adoon baa ka jira aroor walba ziyaare iyo sadaqo iyo muslimiinta ka warqabkooda lambarkow baata safka hore laguguma haysto haye alaabbu saad u wadda waxuu kaa dhaadhicinhayaa inaad tahay alkibriit اlaxmar fi الnaas intaasaa uu rabaa lanna waxaad wadoo dhan cudbigaasaa baabi'inaya aduu laakiin ma fahmays ka zaaniga ee shariibka ee khamaarka ee fisiiqa ee xiliiqa ah ee xaggana le sheekhow balwad baad nala tagtay noo soo duceey shaytaan af baa nadoobsaday inaa sheekhowba ilaahay aahay kaasaa ku dhaama waday garateen baan u malay xaqiiqadu waa sida lanna ninkaasi waa munkasir alqalb qalbigiisibaa jaban adoon daciifo isu arkaa nafya shaytan inay xambaarteen buu iska arkaa baahi addoonnimo alla u muujisanhayaa dadkoo dhan buu ka xishoonayaa waa nin dhaawac ku yaallo is-ogna inuu dhaawacan yahay badbaadana u baahan laakiin adigu muxuu kaa dhaadhaciyey shaydaanku muxuu kaa dhaadhiciyey waxaa tahay xidigtii adduunka marka inaad garateen baan u male walidaalika ayuu khamaarkiina badbaaday sajaadkiina uu dhulku la go-ay hawsha aada iskaga ilaaliya aduu yani hadda wati waktiga iska idinka qaadini maxaan maraynay ahlu اkabaa'ir اlbaaطina waa xijaabu ahli kabaa'ir اbaaطina han halkaa inagaga hadho xijaabka lixaad waa xijaabu ahli kabaa'ir الظaahira waynu soo sheegnay ilata macaasida iyo dunuubta waaweyn ee af iyo adin laga sameeyo dadka ka aqdaantee ku dhacana ayaga rabbigood waxaa u dhaxeeya teed iyo xijaab weyn baa u dhaxeeya midka muxuu ahaaye toddobaad xijaabka toddobaad waa xijaabu waxay dhaheen culammadu ahli الsakaa'ir ahli الsakaa'ir dunuubta yaryar een kabaa'irta gaadhsiisanayn dadka ku aafaysanna kolba dembigooda intuu dhan yahay derbi leeg baa ayagii rabbigood u dhaxeeya midka sideedaad waa xijaabu ahli اlfadalaat watawasuci fi lmubaaxaat bay culimmadu yidhaahdaan waa dadka ayaguna ku aafaysan xijaabu ahli اlfadalaat watawasuci fi lmubaaxaat dunuub badanba kuma jiro amraadoo buu ka fayow yahay laakiin wuxuu ku aafaysan yahay ee adduunyada in mxuu ahaayey wax walba dharka iyo cabitaanka iyo bardoodanka iyo waxaa lagu mashquulo wuxuu ku xadgudbahayaa wax dheeraad baahidiisa kaa ah inuu ku mashquulo uu qadaynhayaa wax walbuu cunahayaa haddana maanta hor halkaasu wareego meel laga shaahayey iyo meel lagu bardoodamay iyo waxaan macaan lahayn dharkiisii baa dhowr boorso ah yatawasac fi اlfadalaati wاlmubaaxaat taasi marka waxay kaa mashquulinaysa in yar callo kugu filan wixii kalood sadaqaysato wakhtigood ilaashato ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhtigaada aad ka gadato hawlihii munaasabkaha oo dhan wuxuu kaaga mashquuliyey shaydaanku altawasuc fi lmubaaxaat laa junaaxa calaykum laa xaraj baad laa xarajta waad eedaysaa laa xaraj dhib ma lehe laakiin way kula tegi soomaaliya waxay tidhahdaa bidaani sidiiq bay kugu gashaa waad garateen baan u marka waxaa weeye waxaan la kuu baneeyey haddaad iska uun wado waagdan muxuu kuu geynayaa caaduu kuu noqon shayga asaga aadan goyn karin oon lagaa fujin karin taana waxay keenaysaa afla can illaahi subxaanahu wa tacaala marka waa xijaab ahli اfadalaati wاtawasuci fi اlmubaaxaat midkii sagaalaad waa xijaab ahli اlafla xijaab ahli اlgafla camaa khuliquu lah bay culammadu yidhaahdaan waaba nin halmaansanba wuxuu ku mashquulsan yahay ma jiro laakiin waxaaba ka maqan wixii loo abuuray inuu ku aadaba waa maqan yahayba xijaab ahli اlgafla camaa khuliquu lah wa uriidu min wixii lagaa doonaya ama laguu abuuray inaad garato kadibna aad ku aado yaaba kaa maqanba walaa tuطic man akfalna qalbahu can dikrina watabca hawaah wa kaana amruhu furطa idan waad maqan tahayba haddii horsaa ma eeshi leedahay maxaa jira nabad waa adduunku way kala socotaa meel walbay ka shidan tahay maxaa jiro wax ka maqanba wax ka maqanba ninkaa ma jiro marka waxaa loo yaqaana xijaab ahli اhafla camaa khuliquu lah uriidu minhum ayb uriidu minhu cafwan xijaabka u dambeeya ee tobnaad alimaam cibaaradu cabiro anigu koley aad ima dhicin laakiin waa idiin sheegaya un macnaheedi hadda lafdiga aad u xusuustay wuxuu ku sheegay sheekhu inay tahay kitaabkiisa madaarij saalikiin qaybaha u dambeeya ku sharxa xujubtan iyo aafadeeda iyo balaayadeeda ku sharxa marka wuxuu ku sheegay inuu yahay xijaabu almujtahidiin wey الsaalikiin almushamiriina fi الsayri can اlmaqsuud marka waa waa mujtahidiin waa xijaab اlmujtahidiin الsaalikiin dadka cibaadaysta u jeedaa waa xijaab ku yimaadoo ku dhaca dadka ku dadaala cibaadada iyo khalawaadka iyo adkaarta iyo bay ku dadaalaan الsaalikiin fi طرق weyhad طرق طرق الculaماء في cibaadaة الرaحmaan buu u jeedaa almushamiriin weliba waxaan jeeranhayaa waa niman xadxaytay saa u gantamaya laakiin aafadoodu fi الsayri can الmaqsuud boqol bay ku dhaqaaqayan waxay u dhaqaaqahayaan ذات الشimaal meesha la raba u dhaqaaqaan ذات اليamiin waxaa dhaama marka ninka tartiib loodahaya ee berima ku socday ninka berima ku socda ilaahay bidix oga oga baydhay yaa dhaama ninka ku kacahaya fayfka u dambeeya ku socda ama xawaarihii gaadhigii inta u dambaysay ba ku xaabiyey marka waa xijaab اlmujtahidiin الsaalikiin اlmushamiriin fi الsayri can اlmaqsuud kuwa marka wuxuu ujeedaa nimankii horeed soo marteen ee ahaa albidac alcamaliya ayaa kala daran buu ujeedaa sheekhu oo waa maxay kuwaaba bidcada iskaga jiro o dhexdhexaad ah nimanka waa maxay waa asxaabu shimaali ma asxaabu shimaal wey waad aragteenoo qolyaha ahlulbidaca ayaa kala daran midbaa tartiib wii wadahayo ummadana aan kusii adgudbaynin isagoo mubtadic haddana iska roon midna hoba naar galaasa guudka ay maadnay wey warkiisu haddaad naar gelayso timahadaba yaan la arkin wey yaysan muuqanin waad garateen baan u malay adu xujubtaasi tobankaa bay culammadu sheegaan afarta ijaab tobankaa xijaabba waxay culammadu yidhaahdaan waxaa dhala afar shay afartan xijaab tobankan xijaab cafwan waa furuuc waa cudurro kaasoo ifbaxay oo jidhkaadii ka muuqday oo dhaqankaadii ka muuqday maxaa sakiciyey qolyaa dhakhaatiirta markay ku baarhayaan xanuunka jidhkaaday baarhayaan heerkulkaada intuu dhan yahay dhiiggaada wax jira kadib maxay ogaanhayaan dhibkan oo dhan iyo matagan iyo rafaadkan iyo hawlahan waxa kicinaya idan amraadda waaweyn ee jidhkaada ku qarsoon ee tobankan xijaab dhalaysa waa marad cunsur hawa الnafsi hawa الshayطaan iyo hawa اdunyaa naftaada iyo adduunyada iyo shayطaanka iyo waxay naftu rabto oo maladaadka ama ahwaa nufus loo yaqaan afartaa shay baa kiciya adduunyadu sideeda kuu afsanhada iyadaaba zahrat اlxayaaة اdunya w iyadaa kula kacaysa naftaadu cadow weeye ayadaa cadow ah. waa inaad iska kontarosho waxaa kaloo cadow ah raabitaankeeda hawa nufuus shaydaankaasna nin meeshan taagan oo ku takhasusay weeye sida wax loo baabi'iyo afartaa marka cunsur waa inaad aad ula dagaalanto iska ilaalayso iskontarosho alxujub xujubtii tobanka ahayd inta aan ku dayno ha layska ilaalin ujeedadu waa maxay wax walboo ilaahay kaa teedayo kaa hor istaagaya xaqi iyo diintii iska ilaaliya naftiinna iyo shaydaanka iyo adduunyada iyo waxyaabahay naftu jeceshahayna aad looga digtoonaado waxaan waa muddo koobanba adduunka la jooga laga tegi doonaa halays ururi sheekhu wuxuu ihi fain qaala qaailu cafwan faqaala qaa'ilu minhum wuxuu yidhi mid ayaga ka ah oo qolyihii mucailadahaa ah laa aaaarta iyo axaadiista iyo ayadaha ma qabno kuna dhaqmi mayne bal naquulu bilmacquul waxaa la fahmi karee garaadka iyo caqligu aadamuhu uu garanayaanu ku hadlaynaa xujana ka dhiganayna marka waa niman aafoobay caqligu cinda alculamaa waa laba qaybood mid waa khariisi abiici ah, midna waa muktasab aafadu waxay ka timaadaa midka muktasabka ah caqli waa miduu rabbi kugu abuuray oo kugu duuban oo asagu waxaan khayr ahayn ma keeno saaboo ilmuhu u dhashay buu soo yidhaahdo waxa san iyo waxa uu kala garanhayaa ilmaha yarkan weli afka baranin hadaad qandhuufato wuu oehaya muxuu gartay waxa inuu yahay waxa isaga dhibaya wax macaan haddaad siiso wuu leefahayaa wuuna dabakici ku kha kugu tuurahaya wuuna ooyahaya yaa u sheegay waa garasho ilaahay uu ku duubay meeluu fadhiyay haddaad fadhiisato oohinbu isla mashiiri inuu kaa kicin isku dayey haddaad kaa kicin waayo wuu ooyahayaa ama wuu dagaalamhayaa waxaa ku duuban meeshaan laba ruux kaba laba ruux ma qaado ama adiga ama nin ku fadhiya hadduu fahamsan yahay meeshu inay ay alaisdul fuuli karo haddana nin tobnaado adduunku ay weligeed soconayso maba dagaalameen tartiib buu iska fadhiisan lahaa maya ilaahay baa ku duubay meeshaani laa taslux ilaa liwaaxid isagoo gurguuranaya hadduu derbi ka hor yimaado wuu ka leexan ama markuu horeysa madaxuu ku dhufan kadibna wuu ohan meesha inaan la mari karin wuxuu raadsanhayaa meel furan yaa u sheegay caqligaasi waa maxay haddii isagoo sii jeeda aad taabato kadibna uu kusoo furiy ku dha maxay ga rabtaa war ana kuma taabanin xagguu fiirin xagguu fiirin aggu markuu cid kala waayo tuug baa tuug kuleeyahay yaa u sheegay wuxuu aaminsan yahay haddii la xadadkan yimid dhacdadan timid laabudda laha min muxdi dhacdadan timid laabudda axad baa sameeyey buu aaminsan yahay axadkii sameeyey hadduu waayey muxuu leeyahay adiga kuma dhaafto yani caqligaa waa mid khariis oo abiici ah ilahay ummadda ku duubay nin walba intuu siyaba waa garashadaasi ayadu garasho qiimo badan midda aafada ah ee lagu baaba'o waa midda aad ka qaadato bulshada iyo bay aad ku noosha waa midda lagu meerinhayo hooyada aabbahabaa kow ku aafayn haddaysan wanaagsanayn haday fiican yihiinna cashir fiican bay ku marin haday balan yihiinna mid xun bay kuu marin